ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد xadiidka aynu marayna waa lix boqol iyo koob iyo lixdan sharxiisaynu ku dhex jirno xadiidku waxa uu diiday waxyaabaha qaarkood in la iibiyo sida khamriga iyo baktiga iyo doofaarka iyo sanamka waaya waxa markaa halkaa aynu ka faaidaysanayna wax kastoo islaamku uu xaaraantinimeeyey xikmadda loo xaaraantinimeeyey waa xumaanuu leeyahay shay dayibahoo wanaagsan hal mar baa la xaaraantinimeeyaa markaasina waa markuu ilaahay ummad cuqubaynayo sidii reer banu israa'iilba loo loogu diiday suxuumta iyo subaga subagan iyo arrimahan inay xun yihiin may ahayn wa min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaati uxillat lahum aayaddaas waxay tilmaamaysaa gef iyo kibir ay sameeyeen reer banu israa'iil ayaa wax wanaagsanaa berigii hore xalaal u ahaa markii dambe looga xaaraantinimeeyey laakiin eh, ummaddeenna wax kasta oo dayiba ah, xalaal buu yahay wax dayibahoo ka xaraamay ummaddan ma jiro inaad sidaa u fahamtaa muhiima ah. baabka xalaasha iyo xaraamtu waa gaar laakiin halkan waxa aynu ku xusaynaa wax kasta oo islaamku uu diiday in la iibiyo eh, xumaan uu leeyahay un wey waxaynu ka faaidaysanay baalka khamriga la idhaahdo in cabidiisa iyo samayntiisa iyo iibintiisa intuba ay xaraamta khamrina waxaa la yidhaha wax kastaoo caqliga qofka bedela ama ha ahaado wax dareero ah ama ha ahaado wax qalala qalalan khamrigii kolkuu sidaa noqday waxyaabaha kale kaba dhibaato badan caqligana waxu dhima sida daroogada bahasha la idhaahdo daroogooyinka iyadana daliil khaasahoo sheegayba yuu jirine waa xaraam weeye wayuxilu lahum adayibaati wayuxarimu calayhim alkhaba'id culimada islaamku waxa ay ka shireen oo majaamicda fiqiga ah marar badan lagaga shiray kani malaha ah maba soo qaadana intaa uu ka yara dulbooday shaarixu wa kaana min almafruud an yaakud inuu soo qaadaabay ahayde jaadka iyo sigaarka ayaa marar badan laga hadlay ma xalaal baa mise waa xaraam haddii dee waa xalaal iyo xaraam la isweydiiyeyna dee labada mid unbuu raacay waxa uu raacay in oo culimada ay ku tegeen in sigaarkana la islaba waafaqsan yahay oo cid xalaal ku sheegtay aanay jirin jaadkuna sidaas oo kale isagana lagu tegay inuu xaraam yahay qaybta khamriga may raacinin laakiin waxay raaciyeen qaybta daroogooyinka qaybta mukhadiraadka ayaa la raaciyey fatwadaa waxaa ictimaaday caalamulislaami intooda badan waxaa filayaa wixii aan yaman ahayn iyo meelahan lagu iftileeye jabuuti iyo inteenan iyo inahan sidaa darteed baa marka suludaadkooda iyo dowladahooda qofka ay qabtaan waxa khamri markay ku qabtaan muddo yaroo kooban bay xidhaan ama waaba la jaldiyaaba laakiin haddii qaad lagu qabto shan sanay u dhiibaan sababtu waxay tahi waa waxay ka duulayaan fatwada culimada ee inuu mukhadiraad yahay ah culimaduna intii aanay go-aanka soo saarin ka hor dee wuxuu ahaa kulan weyn oo fuqahadu isugu yimaadeen waxaa loo diray sanadkii ka horreeyaa loo diray diraasa tibiya aw sixiya dhakhaatiir baa loo diray way baadheen laababay kusoo baadheen dabeedna waxay ogaadeen inuu leeyahay maado mukhadir ah oo maaragtay qaybaha daroogada ka mid ah taa iyadoo laga duulayo intaan laba gaadhinba dhibaatooyinka dhaqaale iyo caafimaad iyo cibaado iyo qoys iyo waxaanu inagu haya intaan laba gaadhinba ka hor markay maadadaa ka heleen ayay soo dhigeen kadibna fatwadii saasaa loo cuskaday kadibna halkaasa la mariyey markaa dee ninkii isagu taqsiinta buuraya ele waa quud wixii wax ka sheegayana ka dhagaysan maayo dee isaga ayaa bareedhaya oo dee waa sida ay naga isaga badan yihiin dadkeenu dadkiibaa u batay ha ku sheegina xaaraan dee wixii sharcigu uu xaaraan ku sheego dadkaa u bato lagu ibtileeyey hadday iminka sinada dadku u bataan miyay xalaaloobaysa maya ummadda oo waxaan ibtiladeedu uu ku badato kuma xalaaloobo waaya kaasina waa kaaku haddii la yidhaahdo waxani waa xaraamna dee iibkiisii iyo sadaqadiisii iyo cunidiisii iyo waxoo dhamiba halkaasay u baxeenba waaya baktigiina isagana xaraam baa laga dhigay waa wixii aan ahayn birsol shareecaddeenu wixii aanay eh, gowrac sharci ku dhicin ayuunbaa bakti la yidhaahdaa isaguna xumaan iyo caafimaad darro iyo dhibaato uu leeyahy daraaddeed ayaa loo xaraantinimeeyey waxaa laga soo reebayaa bay leeyihin waxyaabo aan jidhka iyo la xidhiidhin oo maala sida dhagortii oo kale iyo suufkii iyo waa la iska intifaacsan karaa oo iyagu dee wax isbedelahoo ku imanayaa ma jiro doofaarkiibaa isagana la xaraantinimeeyey gaaladana shaydaanku uu qurxiyo arigooda ah sida qur-aanka kariimkaada ilaahay uu ku tilmaamay cunidiisu sidaa ay xaraam u tahay ayaa iibintiisuna ay xaraam u tahay waxyaabo dhibaato le baa jiro oo nimankan gaaladu dee aada loo isticmaalan doofaarka sidaa darteed dhinacyo kala duduwan ayay hilibkiisa u isticmaalaan haddii ay tahay dhogortiisa haddii ay tahay lafihiisa haddii ay tahay subagiisa wuu subag badan yahay baalku marka subaga waxaa lagu daraa wax badan oo raashinada ah raashinada la dhoofiyo wax badan oo ka mida ah subaga waa lagu daraa iyo xaydhiisa qaybo badanna waxay ku daraan kiriimada kiriimadan dumarku ismariyaan wax badan buu doofaarkaasi ku jiraa wax badan waxa uu ku jiraa cunnada ilaa keegaga la cuno marka arrintaa in aada uu isaga hubsado qofku markuu wax soo iibsanayo dalka wax usoo waaridayo cid aqoon u leh deegaanka nimankaasi ay ku nool yihiin iyo erayada lagu soo gaabiyo waxa uu ku jiro waxa erayay kusoo soo gaabiyaan erayadaa in la akrii karo weeye qofku uu garan karo aada isaga hubsado oonu iska soo xambaaranin oo kale ay dadku jecel yihiin un aanu odhan xataa ilaa saabuunaha dharka lagu maydho ayay sheegayeen nin ka midabaa example buu qaatay saabuun halkan la keeno malees la tegey dabeedna wuxuu ihi waa niya waxaan doonayaa saabuun sidanoo kale u dhalaalay oo aan dhoofiyo inaa ii samaysaa laabkay geliyeenoo waxay dhahaan waa ka xunnahay muslimiin baanu annagu nahayoo tan doofaar baa ku jira tanoo kale ma samayn karno xayd xaydh caadiyaho malka kale xayawaanada kale ehm, xaydha ay leeyihiin mid ay ku jirto waa kuu samayn karnaa laakiin tan aada loo dhaldhalaaliya doofaar baa ku jirae eh. dee taa naga raalli ahow kaysaa ku leeyihiin waa xabad soomaaliyaho halkan ka dhaadhacay si uu lacag u helo kaasay ku yidhaaheen annagu muslimiin baanu nahay tanoo kale samayn kari mayno ninkan madoowow markaa in aada laysaga hubsado runtii xaqiiqatan wax aada u muhiima wey oo qofka dee waxa u daran in aanu adduunyo noqonin salamkiina waa la xaraam yeelayoo waxa la mida wax kasta oo dee hadduu kaas kuwa hore caafimaadka waxu dhimayeen kana caqiidadu waxu dhimaya dhaawac caqiidadaa buu leeyahy dhaawac akhlaaqda ana wuu leeyahay waxa isaguna la mid noqon karaa filimada xunxun iyo sawirada xunxun iyo sawiradan ama kusoo baxa cajaladaha ah, ama majalaadka kusoo baxa eh, jaraaid iyagana sidan oo kale un bay xaraam u yihiin oo wixii eegidiisu ay xaraam xaraamahay ah, xayaysiintiisa iyo in t v lagu xayaysiiye iyo sawir iyo joornaal isna waa xaraam marka dadka saxafiyiinta ah warbaahinta ku howlan cajaladaha ah, ay ama duubayaan ama duubanayaan ama baahinayaan iyo qoladii joornaalku ha iska hubsadeen hadduu qofku idhaahdo un xayeysiiskiisa kanaaba lacag laga helayaa dabeetana uu sii daayo ama sawiro joornaalkii ku sawiro filimkii ku sawiro uu safaynayay dee waxa urursanayaa waa xaraamu wey marka arrinta aada looga fajignaado qofka mihnada uu ku howlan yahay shareecaddu maxay diiday waa inuu qaataa waa daruuri wey dadka qaarkood baa loo keenaa filim qaawanoo la idhaahda noo safee sharaa'idka qaarkood baad arkaysa iyagoo soo sawiraya nin iyo gabadh aroos ah oo iyagoo iyadoo madax qaawantay laa qaawantay ay isku dhegan yihiin oo soo daynayo maaragtay la hambalyaynayo marka aada ha looga fajignaado qofkani had iyo jeer marka uu waxaan iibinayo ama uu baahinayo waa qurunkii oo uu sii ballaadhinayo wasakdu haddii iminka halkaa ay iska taallo oo dee intuu qof gaadi jirsiiyo ama bud la dhaco dadkao dhan bay wada gaadhaysa marka muuqaalkaasay leedahay kolka uu sii baahiyo waanu ka dhiban kadhi eh, ka dhib badan karaa xadiidka hore inuu soo aragnay inuu ilaahay diid eh, nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam wixii xeelada in aan lagu xaraa lagu xalaalaysanin xaaraanta waxa la yidhaahdo oo xaaraantu in laga joogsado oo laga hadho weeye qofka shubuhaadka galana nebigu wuxuu tilmaamay inuu xaaraanta ku dhici doono xadiidka qawaacidda laga faaidaysta waxaa ka mida ah, idaa rajaxat ilmafsadatu cala almaslaxa falmuqadamu huwa daru lmafsaxa ilmafsada daru lmafsada mafsada iyo maslaxa hadday iska hor yimaadaan waxaa la tixgeliyaa mafsadada macnaha shaygu hadduu dhibna leeya dheefna leeya dheeftiisa waa laga tagaa iyadoo la iska ilaalinaya dhibkiisa qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaasi waismuhumaa akbaru min nafcihima khamriga iyo khabaarka hadday kuweydiiyeen dhib iyo dheef bay leeyihin laakiin dheeftooda dhibkooda ka badan baa ilahay marka dar-u lmafaasid awlaa min jalbi lmasaalix in dhibka la iska joojiyaa ka wanaagsan in dheef yar la raadsado waxaasoo masaa'ila ayaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan aynu marayno waxbaa la iibiyaa waxbaa lacag laga helaa subermarket baa la camiraa dadkaa wax xiisaynaya caalamkaa lagaga dhaqmaa wuu cusub yahay kullu daalika ka guur haddaad muslim tahay ilaahay rasuulku maxay ogolyiin diinta ogosha waa inaad ka fiirsato si aad xalaal u hesho haddii kale adigoo tabcayaad xaaraan daldalaysa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebi maxamed oo odhanaya ida ikhtalafa almutabaayicaani labada wax kala iibsanayaa marka ay isdiidaan isafgaran waayaan walaysa baynahumaa bayina wax markhaatiyahoo kala furtana aanay haynin falqowlu hadalka lagu xisaabtamayaa maa yaquulu waa waxa uu leeyuu ku dhawaaqayo rabbu silcati ninka alaabta iska leh aw yatataarakaani ama way kala dhaqaajinoo nin waliba wixiisii buu qaadan رواه الخمسة وصححه الحاكم والحديث ضعيف ولكن تقوى بطرقه aada ugu heer lagu daliishan karo waa gaadhsiisan yaho xasan iyo meelahaas wuxuu xadiidkani ka warramay masalo kale oo ah soo yaro dhex gashado haddii labadii qofoo wax kala iibsaday ay iskhilaafaan waxaan u ahaa iyo waxaan ahaa sidee baa loo daweynayaa laba arrimood midkood buu sheegay xadiidkani midi mid weeye in la yidhaahdo waar ninkan alaabta sitow waa baa'icii ninkan alaabta sitee baa'icahow qowlkaagaa la qaadanayaae dhaaro haddii la yidhaahdo falqawlu yusadaq biqawli hadalkiisaa lagu qaadanaya hadii la yidhaahdo iska qaadawn maaha waa dhaarbu ku qaadanaya waa inuu dhaarto oo u dhaahdo waxaanu kala iibsanay noocaas u ahaa sidaanu waxu kala iibsanay sidaasa ahayd waxaanu isdiri waxaasu ahaa markaa hadalkiisaa la qaadanaya wallihiisaana lagu qaadanaya lacagtiina wuu qaadanaya iibkana u soconaya haddii taa la waayo yatataarakaani way kala tegayaan macnaheedu waxa weeye kana alaabtiisii buu qaadanaya kana lacagtiisii beecii la fasakhayaa wey labadaa dariiqaa midkood banaanya waa fasqu lbayc xadiidku markaa wuxuu tilmaamay labada qof hadday iskalaan iskhilaafaan sida loo xalinaya arrintooda ayaa u xusay albayinatu cala almudaci waalyamiinu calaa man ankara kani waxa uu leeyahay waa muducigiio waa qofkii wax iibsanayay ka mudaca calayhiguna waa kan alaabta laga iibsanayo dhaar baa lagu yeelanaya oo dee sideedaba qofku waxan wuxuu ku qaadan karaa milladiiyo markhaati ama waa inuu markhaati keenaa ama waa inuu dhaar maraa وعن أبي مسعوud الأنsاaري رضي الله عنه أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نahىa نebigu wuxuu diiday عan ثمن الكلب bahalka ayga la ydhaahdo lacagtiisa وamhr الbغي ta jidhka iibsata waxay qaadanaysa وaxulwaan الكاhin faaliyaha qaxwihiisa متafq عalayه intaaba waa xaaraantinimeeyey waa waxyaabahan dee si beec baa ku jira marka intaa midna ma bannaano ninkani qofku haddii uu ay iibiyo inuu lacag ka qaataa ma banaana hadday gabadhi jidhkeeda iibsato iibkaa iyo wixii lagu qaatay waa xaraam hadduu faaliye qof uga sanqariyo wixii uu garaaci jiray ama jinkii ugu yeedhiyo sidaa wixii uu ku qaataa isaguna ila iib baa ka dhacay meeshaane waa xaraam saasuu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum wixii aanu idinku arsaaqnay xalaala wax ka cuna baa ilaha wy arrimahanina xalaal ma aha ee waxay waxu dhimeen dadka caqiidadoodii iyo akhlaaqdoodii iyo mucaamalaadkoodii mucaamalaadkoodii iyo iibkoodii iyo tijaaradoodii ay la iibiyaa dhibbu ku yahay akhlaaqdoodii iyo gobonnimadoodii iyo sharaftoodii gabadh jidhkeeda iibsataa dhibbay ku tahay caqiidadoodii iyo yaqiintoodii faaliyo inay wax ka iibsadaan dhaawac bay ku tahay intaasoo dhan ayaa la ilaalinaya marka bahalkan eyga la yidhaahdo iibkiisa ayay ka warramaysaa lacagtan iibkiisii ana nahya can samani liannahu xaraamu wahada yaqulu bihi man yaraa budlaana baycihi wa taxriima samanihi wahum jumhuuru lculamaa waminhum alaimatu halaaa sawaun jaaza iqtinaahu am laa ayga mararka qaarkoodna waa la haysan karaa mararka qaarkoodna lama haysan karo kolka la haysanayo laftigeeda de waa markuu kuu ilaalinayo beertii ama adhigii ama aada ku ugaadhsanayso waktiyadaa jaa-is weeyi haddana iyadoo jaa-is tahay lama iibsan karo ayaa marka aqwaasha culimada iyo masalada waxa laga faa'idaysanayo riwaaya waxay leedahay ilaa kalba sayd ilaa kalba sayd kii lagu ugaarsamay oo la kala iibsan kara mooyaane culimada qaarkood baa markaa ku tegayoo waxay idhaahdeen bahalkan hala kala qaado ka aan la haysan karayn yaan la iibsan yaan la iibsaninoo iibkiisa banaanaan laakiin kii sharcigu ogolaa in la haysan karo waaba sida saddexdaa meelooda aynu sheegnay dee iibkiisu haba ha ha la ogolaado sida riwaayadaas culimada qaarkood ay shaadka ku sheegeen ay tilmaamayso marka masaladu xagga naskani wuu sugan yahiy ma sugna la xidhiidhaa oo kan haysashadiisu xaaraan tahay iibkiisuna xaaraanya meeka haysashadiisu ay xalaal tahay sida riwaayadaha kale ay tilmaamayso hal la soo iibsan karo ila haddii lagu baneeyo in aad haysato mar walba ku heli maysid baalkii siin inaana siin goor walba ku helin baa laga yaabaa ee dadku ay iska wataan oo kii ku anfici lahaa la yidhaahdo adeer lacag unbaan ku doonaynaaye dee ma iibsanaysa marka aimada abu xaniif oo ka mid ah ayaa wuxuu le war qaybtaa bahalka haysashadiisa la baneeyey iibkiisuna ha banaanaado mehrulbai baqigu waa gabadha cudurka noocaasi uu ku dhace jirkeeda iibsanaysa eedadbaradaa samaynaysa meher baa lagu magacaabay waayo waxay jirkeedii dhaafsato halkii meherka ku jira midkan kalena xulwaanulkaahin kaahin iyo curaaq iyo munajim iyo midna wuxuu wax ka sheegaa in wixii hore ee tegey midna wuxuu wax ka sheegayaa waxa soo socda midi waxa wuxuu ku warramaya in jin u warramo ayuu sheegayaa mid kalena muqadamaad iyo asbaab waxyaabaha marka la arko waxaasaa dhaca ayaa uu sheegaya mid kalena isaga laftiisaba in wax loo sheego ayaa uu ka warramaya midi xidiguu wax ka eegaya midi dhagaxaan buu garaacayaa midi fideo buu ka eegayaa baabacadiisa waxyaabahaasoo kale sidaad arkaysa xulwaan waa macaan macnaha wax tacabahoo kaga baxay ma jiro oo islaamku waxa uu doonayaa qofku marka uu qof kale wax ka qaadanayo inuu qofkaa ama maal aad kaga qaadato aada leedaho dhaafsatay ama camal aad dhaafsatay labadaa mid waa inaad kaga qaadata haddaanu ku siinin hadduu ku siiyo waa gaar laakiin markaad qof kale wax ka qaadanayso ama waa inaad camal qabatay ama waa inaad maalka ka qaatod kaga bedelato labadii midna maaha dabeetana waa wax yaroo iska dhadhamayooo dhib yaraan baa lagu qaatay dhib yaraan xulwaanku wuxuu ka turjumayaa waa wax aayarun la muudsaday in kuwaa loo tagaana waa xaraam way iska badan yihiin waktigeenna waktigeenna waxay ka dhammaan leedahay habar fooxise iyo faaliyo faaliso oo dad baa markuu jinku dardaro ee muddo uu hayo isla lagdamaana laga saari kari waayo ayuunbay heshiiyaa dabeedna qofkii musaabka ahaa ee culimada loo geyn jiray ee la yaro dadaweyn jiray kolba iska yaro suuxi jiray ayuunbaad maalmo yar kadib arkaysaa iyadoo la leeyahay waa sheekh ama waa sheekhad sheekhad heblaayo waar saftii suuxi jirtee jinka laga dawayn jiray maya imika haddiiba iyadaaba wax dawaysada <laughs> ah, markaa wuu la heshiiyeo waa laga yaabaa intay la hadhadleen inay la heshiiyaan ay idhaahdaan ehm, waxa iyo waxbaan kuu sheegi doonaaye adiguna waxa iyo waxaa samee man ataa curaafan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed xadiidkaa waxaa ku jira axmed warinayo qofka faaliya u taga wuxuu yidhaahda rumaysta wuxuu ka gaaloobay nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waa marxalad dadka ay amrin karaan qofku markuu qofkan in badan lasoo dhibaatoodo uu xanuunsado dhakhaatiir badan mariyo kari waayo qof buka boqolu tali ayuunbuu iska odhanayaa dadna waxau le war aynu kula daalno siiba dumarka iyaba ragga dabada ka riixoo waa dhakhtar walba marisayo ku daalnaye bal sheekhan isagana la sheegayna aan marino oo aan kula daalna baa laodhanaya kula daalno jaaniskaasu ka faa'idaysanayaa oo waa kaa wax daldalay qofku hadduu qur-aanka ilaahay iyo ducooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu wax ku dabiibayo iyo xataa dhir dee waayo aragnimo lagu gaadhay inuu jinku ka xanaaqo oo lagu eriyo intaa wixii aan ahayne waxbaa la ii sheegaa iyo hebel baa sirxay iyo sidaasuu noqday iyo waxaas waa arrimaha qofkan lagu garanayo inuu khuraafaad la yahay ama isagii buu waraysanaya wuxuu leey sawtaa iyo taasi may dhicin maalin heblaayo soo arrintu saama ahayn qofkaa ma kulanteen wuxuu isaga dhigayaa qof qeybka ogoo asraar ah badan soo qufaya wacan jaabir bni cabdilaahi radi allaahu canhuma annahu kaana jaabir wuxuu ahaa calaa jamalin awr buu fuushanaa lahu isagu uu leeyahy awruu fuushanaabuu jaabi jaabir watay qad acyaa cayib noqday innagaba waxaynu idhaahnaa awr awrna garqaad buu leeyahy oo waa dheereeya awrna waa bahal cayiba ah, oo aan soconin marka acya waa daalay oo bahal kacbaana buu ahaa fa araada waxaabu doonayba jaabir an yusayibahu inuu iska sii daayo tasyiibku ma jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibati walaa wasiilatin walaa xa marka inuu iska sii daayo uuna waxbaba ku darsanba markuu anfici waayo qaala wuxuu jaabir yidhi falaxiqanii annabiyu sala allahu calayhi wasalam waxa isoo gaadhay nebiga falaxiqanii waxa isoo haleelay socodkii igu soo gaadhay ila safar baanu ku jirnaye nebigaa isoo gaadhay jaabirna awrkan buu wataa gaabiska ah fa dacaa lii wuu ii yeedhay wa darabahu awrkiina waa dhirbaax ama fa dacaa lii wuu ii duceeyey wa darabahu awrkiina dhirbaaxe iyo uliya waxbuu ku dhuftay shaydaanku ka naaray fa saara markaasuu dhaqaaqay awrkii sayran socod buu socday lam yasir aanu soconin milahu weligii mar alla markii tallaabada uu qaaday awrkii bidaan weligeedba la arag buu noqday saara wuu socday wey fa qaala dabeetana nebigu wuxuu yidhi markuu arkay awrkii oo dee leedaynaya si qurux badan u tallaabsanaya jaabirna jeclaystay ayuu imtixaamay oo wuxuu ku yidhi bicniihi iga iibi biuqiya wuqiyadigaga iibi noocay noqotaba dahab iyo lacag kastaase miday isla garteene uqiyadiga si awka qultu waxaan idhi laa maya kaa iibin maayo waan jeclaystayba imika uma qaala wuxuu ihi bicniihi iga iibi markuu mar labaad igu celiyey fabictuhu biuqiya uqiyad baan kaga iibiyey washtaratu waxaan shardi ka dhigtay xumlaanahu in aan fuushanaado inaan rarto ilaa ahli ilaa reerkii madiine la gaadhayo ilaa ahli ilaa reerkaygii iyo madiine la gaadhayo dee gaadiid kale ma hayee awrkii kaa iibiye lacagtii waa kugu leeya awrkana dee magaaladii aan ku gaadho xumlaanku waa inuu iqaado ilaa ahli falamaa balaqtu markii aan gaadhay madiina ataytuhu biljamal awrkiibaa nabiga u keenay awrkii aanu kala iibsanay fanaqadanii wuxuu ii kaashgareeyey amanahu lacagtiisa lacagtiibuu ii kaashgareeyey oo iigu shubay uma rajactu markaasaan iska dhaqaajiyo xaggii xaafadaydii aan u dhaqaaqay fa arsala wuu soo diray qof fii ahari raadkaygu cid ka soo daba diray oo wuxuu uhi war bal jaabir waa kaa tegay u yeedha faqaala markaasuu nebigu yidhi markii la ii yeedhay ataraanii ma waxaad ii malaysa ama aad ii aragtay maa kastuk in aan ku baqaasiyey inaan si xun kuu baayacayoo inaan baayacaad maqsigu waa inaan inaan baayacaadii xumeeyo o aan kugu maroojiyey miyaad dee u malaysay malaatuhum baa ku yar galay oo waxaad tidhi nebigu muxuu sidaa kugu baayacay liaakuda si aan u qaato jamalaka awrkaaga awrkaaga si aan u qaato inaan aada kuu baqaasiyo on kuu cadaadiyey markii aan ku baayacayay ma sidaasaad mooday ma adduunyaad igu tuhuntay khud jamalaka awrkaaga qaado wa daraahimaka lacagtaadana qaado dee shilimadii ku siiye awrkiina waa kana kaxayso fa huwa laka adigaa iska leh muttafaqun calayh wa haada siyaaqu limuslim lafdigan muslim baa leh marka xadiidkana wuxuu tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu asxaabtiisa wax ka iibsan jiray oo si wanaagsan ula dhaqmi jiray wuxuu muujinayaa intuu weliba cunsurtii saarnayd ka reebay oo uu u daweeyey mucjisay taniba ahaydee inuu haddana isugu daray mabiicdii iyo samantii lacagtii iyo alaabtiiba wuu isugu daray imtixaankii baanu ka baxay jaabir wuxuu ku mutaystay abaalmarintan iyo jaahisadan imtixaankiibuu ka baxay hadduu kolkiiba yamxeero iyo dayro bilaabi lahaayee oo odhan la igama go'o awrku kanoo keliyaa wax gaadiida reerku haystaa iga raalli ahaw nebi kalow adiga nebi oo adaa wax kala helaye eh. kan iidda hadduu odhan lahaa dee awr wanaagsanna ma heleen lacagna ma heleen marka waa min xusni alqiyaada nabiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> waa hogaamintii wanaagsanayd ummadiisa hogaaminayay isagoo la soconaya oo kooda caajiskaa ka warhaya oo duruufta kala qayb qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ah, raxmad iyo naxariis bay tani ka ahayd uu naxariisanaya inanka ku dhufashadaas waa ku dhufasho isaga un ilaahay karsiiyey inuu awrkaa isagaa ku jugeeyo oo baytarigaa ka baktiya uu jaajgareeyo si dhaqso ah laakiin de aduguna haddaad soo boodaad tidhaahdo awr anna waan dhirbaaxi doonaa si u dhaqaaqo inuu ku haraatiyaabaa khatar u tahay <laughs> ah, daga qaarkood baa isyar weligareeyo markaasay dabeetana wuxuu nebigu yeelo yeeleen dee wuxuu nebigu yeelay miyay kari karaya waaya waxaa halkaa laga qaadanayaa madaxda muslimiinta ee waaweyn iyo raciyadoodu inay wax kala iibsadaan cadaaladana la ilaaliyo waxaa halkan aynu ka faa'iidaysanay inay qofka u bannaan tahay inuu alaab iibiyo kadibna wixii sii intifaacsan karo masale culimmada ku murmeen weeye laakiin xadiidkani wuu caddeeyey inaad gaadi qof ka iibsan kartaad kula ballami karto intii muddo ah aan wato guri inaad ka iibin kartaad odhan karta intaan mid dhisanayo ama dee guri aan helayo aan kusii jiro ya ah, kitaabkan kaa iibiye laakiin intuu kitaabku dhammaanayo aan akhristoon kasii faaidaysto mushkilad male ribana loo arki maayo ah, waxyaabaha ribowiga an ah waa inaanu ahayn nebi maxamed deeqsinimadiisaad halkaa ka arag adduunya ninay ku cuslayd ma ahayn sidoo asxaabtiisa u raaligelinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka manfacadii saasaa looga oofsan karaa nahaa annabiyu nahaa can isunyaa ilaa an tucla istinaha wuu diiday in wax la ogyahay ay tahay mooyaane macnaha haddii shay la kala iibsado inaan waxba lagu sii daba lifaaqin ayaa uu faray dadka ha ku daba lifaaqina buuli ilaa wax la ogyahay inuu yahay mooyaane tanina waa wixii la ogaa wa can jaabir ibni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala jaabir baa wuxuu yihi actaqa rajulu mina nin naga midihi wuxuu xoreeyey cabdan lahu addoon uu leeyahay can duburin xagga dambuu ka xoreeyey markuu dhinto kadib walam yakun lahu muu lahayn ninkaas maalun hayruhu xoolo kalena muu lahayn fadacaa bihi annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu addoonkii hala keena buuli fadacaa bilcabdi addoonkii hala keeno fa baacahu markaasuu iibiyey macnaha xadiidkani waxa uu ka jawaabay addoonka mudabarka ah beeciisu hal huwa jaa'izun am manhiyun ah, mudabar addoommaha ma hayno iminka marka had iyo jeer dadka muslimiinta ah jihaad u oogan yahay ayaa wixii ay gaalada ka qabtaan dagaal dhexdii kaga qabtaan baa la yidhaha addoomo marka islaamka ka horba wuu jiray laakiin islaamku arrinkiisunbuu qurxiyo uu jiheeyey aadna wuxuu u dhiirigeliyay in la xoreeyo addoomaha inta la hayana loo ixsaan sameeyo waaya marka haddaba magacyaal badan buu leeyahay addoonku waxaynu ugu tegi doonaa kitaab dhan oo addoommaha iyo axkaamtooda ka warramoo la idhaahdo kitaabul cidq kitaabka xoraynta ayaynu ugu tegi doonaa addoon marka la leeyahayna waa kii sharcigu ogolaa wey laakiin dadkan madmadoowe ama gaaladu ay iska iibsadaan ama carabtuba berigii hore haysan jireen ee cabiidda ay ku magacaabi jireen kuwaa maaha dad meelahan laga qabsaday oo ama muslimiina ama meelahan laga iibsaday ma ah waa kuwaa sida sharcigaa ku imanaya marka mudaber iyo mushtarag mubacad mukatab qinni mufarasha waa magacyaal fara badan oo dhowr iyo toban oo addoommadu ay leeyihiin addoonka marka qofkii iska lahaa uu yidhaahdo idaa mittu fa anta xurun hebelow markaan dhinto xor baa tahay markaa magaciisa waxaa la yidhaha mudabar mudabar baa la yidhaha sida xadiidka dambe soo socda inoogu iman doonana marka la yidhaahdo intaa haddaad keento maalinta dhammaystirto xor baa tahay mukaatab baa la yidhaahdaa sida suuratu nuurba ay ka warramayso marka kani waa mudabarkii qofkani dee wuxuu isagu u khalaaweynaya laga yaabaa inuu kani dhintu dhaafo si u xiroogo bisinka wahya marka haddaba intaanu dhimaninba oo weli addoon uu yahay kanina haddii baahi ay qabato qofkii addoonka lahaa duruufi ay ku timaado oo u baahdo inuu iibsadu lacag helo ama daynba lagu yeesho addoonkii mudabarka ahaa ee kan geeridiisa sugayay waa la iibin karaa duruuf baa tiboo ka soka marta xadiidku kaasuu ka warramaya nin annaga naga mid ah ayaa addoon xoreeyey can duburin gabaal ama xagga dambe macnaha markaan dhintay xor baata sidaasaa mudabarka lagu dhaabaa walam yakun lahu maalun hayruhu xoolo kaloon ka ahaynba ma leh kaasaabuu lahaa u xoolaaba nebigu wuu yeedho wuu iibiyo wuxuu ihi de iska istic wataa lacagtiisiiyo intifacso fadacaa bihi nabiyu fabaacahu addoonkii hal war miyaa duruuf baa kugu timi oo waxba mahay sidaad waxoolaa isaga keligii baad leedahay haar xornimadiisu ha joogta intifacsoo reerka masaariifta kaga bixi muttafaqu calayh tadbiirka macnihiisu waa kaa xadiidku wuxuu tusinayaa in tadbiirkani uu bannaayo ereygan la isticmaali karo qofna sidan lagu xorayn karo xoolo kale haddaanu hayna in la iibin karo hadduu xataa dardaarmana in ulukii la sixgelinayo in addoonkii la iibin karo alwaajib calaa man laysa cindahu silca sicatun fi risq an yajcala dalika linafsi haddii dayn lagu yeeshona waa la mid marka waxaa la tixgelinayaa baahidan dadka haysataa ehelkiisa ah ee qofkani masaariifta ay ugu baahan yihiin saynu xalay soo marayna kafaa bilmari isman an yudayaca man yacuul xadiidkii waxa uu leeyahy ciddaad biilinaysaoo dayacdo taasaa dembi kugu filan marka addoonkan in la iibiyey noqoto laba arrimood ayaa isbarbar yaalloo xornimada addoonkan dheeftaa ku jirta laakiin dhibaato kalaa barbar taallooo dad badan oo qofkan wax xoreeyey ku xidhan ayaa masaariif la marka si ay kuwani masaariif u helaan kan ha la iibiyo ilaahay unbaa kii iibsaday u sakhiri doono kaasaa sii xoraynaya wacan maymuunata radia allaahu canha zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam maymuuna oo xaaskii nebiga ah waxaa laga soo warinayaa anna fa'ratan xabad jiir ah ayaa waqaca ku dhacday fii samnin subag bay ku dhacday fa maatat fiihi way ku baktiday xabaddii jiirka ahayd baa subagii ku dhex baktiday fa su'ila annabiyu sala allahu calayhi nebigii baa la weydiiyey bahashaa iyo arrinkeeda fa qaala markaasaa wuxuu hi alquuha xabadaa tuura jiirkaa tuura wamaa xawlaha iyo wixii u dhow dhow ee wasakhdeedu ay gaadhay wa kuluuhu cuna wixii soo hadhee nadiifa rawaahu albukhaari wazaada axmed waanasaa-iyu waxay kordhiyeen fii samnin jaamid fii samnin subag bay ku dhacday jaamidin qalalan macnaheedu waa maxay fadhiya subag fadhiya oo aan waxyaabahan ka dareera iyada gaadhayn ayay ku dhacday wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa waqacat markay dhacdo alfaratu jiirku fi samni subaga kolkay ku dhacdo fain kaana jaamidan hadduu subagu qalalan yahay alquuha wamaa xawlaha iska tuura jiirka iyo intan ka agdhow ee loo malaynaya in wasakdu gaadhay wain kaana maa'ican hadduu dareero yahay oo uu dhalaashan yahay subagani falaa taqrabuuhu ha u dhowaanina rawaahu axmed wa abu daawuud waqad xakama calayhi xadiidkan wuxuu ku xukumay albukhaari wa abu xaatim bilwahm in dhexdiisa wahmi dhacay ah. marka qaybaha ducafada ayaa ay raaciyeen wey intooda in badan culimada ka eh, xadiidku waa daciif bay leeyiin qaarkood kor bay usoo yaro qaadeen oo in la xujaysan karay tilmaameen hadduu sugmaba waxa uu tilmaamayaa waxa weeye jiirku markuu wax qalalan ku dhaco ama xayawaan nijaasi yidhaah jiirku waa tusaale une xayawaan nijaasi ama nijaasi hadday ku dhacdo shay qalalan intaa qalalan unbaa xaraama ah. xunideeduna waa xaraam iibkeeduna waa xaraam ilan iib baynu ka hadlaynaaye wax nijaasa inaan la iibin karin ayaynu soo marayna shuruudihii beecaynu ku jirnaa shuruudihii beecaad kolba mid meel ka qaadanaysa waxaan inuu yahay wuxuu qofku leeyahay waxaan inuu yahay wax la qaban karo waxaan inuu yahay wax daahira waxaan inuu yahay wax la intifaacsan karo waxaan inuu yahay wax maala waxyaabahaas kolba mid ka qaadaysa marka iminka kanaynu maraynaa waxa weeye waxa la kala iibsanayaa waanu iyo wax daahira laakiin wax nijaasa lama kala iibsado sidii aynu kusoo maraynay dee axaadiista horeba marka nijaasu markay ku dhacdo shay qallalan inta uu gaadhay baa la iska tuuri doonaa inta soo hadhayna waa nadhiif haddii laakiin uu shaygaasi dareero yahay subagii u dhalaashan yahay caanihii fuudkii biyihii wax nijaasi ay ku dhacdo ama xayawaankaasiba uu gaadho Eh, lamana iibin karo lamana cuni karo marka dee waxyaabaha qaarkoodna nijaasimaa loo diidaya waxyaabaha qaarkoodna sun ay leeyihiin oo baashan oo kale waa sunaysanta sun shaygu hadduu sun noqdona dee qaybi nijaastu ku darmaybaa marka bahalkan jiirku inuu nijaas yahay buu xadiidku muujinaya haddii uu meel ku dhacana sida loo gelayaabuu muujinaya ama eh, looga dabaalan lahaa arrinkiisa waxa qalalan iyo waxa dhalaashanna inay kala duwan yihiin ayaa halkaa ku arkay wa abi zubayr qaala samictu sa'altu jaabiran waxaan weydiiyey bui jaabir bna cabdilaahi can samani sannuur asinuur baasha la yidhaahdo bisada waalkalbi iyo sinawr baa qoran malaha sinawr waalkalbi iyo ayda faqaala markaasaa wuxuu hi zajara anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa diiday can daalika arrintaa rawaahu muslim waannasaa-i wazaada wuxuu kordhiyey ilaa ilaa kalba shayd aygii lagu ugaadhsanayay lacagtiisa waa la cuni karaa siyaadadani saasay sheegtay laakiin siyaadadan culimo badan baa tilmaamay inay daciiftoon la cuskan karayn xadiidku sidaa muslim uu ku wariyeyna caamnimadaa hore ayaa uu asal ku yahay xadiidku wuxuu ina tusinayaa cala nahyi can bayci sinnaw baasha bisada la idhaahdo iyo ayga inaan la iibsan karayn bisadii waa la kaydsan karaya macnaa waa wax la haysan karoo la ogolyo waynu ku soo marnay kitaabka bilowgiisa inay gabadi haysatay oo ay xidhay dabeedna markii ay dhimatay ah, xanibaadii ay xaniftay daraaddeed ay ku naar gashay wixii afka gelisay iyo wixii ay taataabatay iyo inu iska daahiriyo waa kii nebigu lahaa min adawaafiina calayk waa waxyaabaha idinku wareegaya aan idinka dhammaanaynin marka halkaa haysashadeedii waa xalaal laakiin iibsashadeedii <clears throat> ayaan halkaa la banayno xadiidkani si caama ayuu diiday baash in la dhaqan karo la iska haysan karo laakiin aan la iibsanayn wadahaba aljumhuuru ilaa jawaazi bayci culimadu waxay u badan yahin in la kala iibsan kara bisada oo haddaa xadiidku waa sidee waxamala alxadiida cala tanziihi wa makaarim alakhlaaq sida gobonnimada ahee wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan buu xadiidku tilmaamaya oo bisada iibsigu arrin dad waaweyn inaanu ahayn ayuunbuu muujinaya makaarim alakhlaaq iyo tanziih وأن هذا مما اعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة فيه in dadku had iyo jeer bisad ma haysaa waa la isa siiyaa una dhasheeda yar unbaa la isa siiyaaye ummaduhu siday caadi ku yihin waa inaanay kala iibsanin dee ummad miyir qabto isu turayso oo samaaxad le bay dadku ogaayeen walakinahu khilaafu aahir liana nahyi yaqtadii taxriima fafiihi zajrun wahuwa ablaqu min annahyi wuxuuse sheeku ku leeyahay xadiidku dee waa nahye in la kala iibsado waxaa kaloo xadiidku ina tusinaya bahalka ayga la yidhahdo lacagtiisu inay xaraam naha nabiyu can saman ilkalb nahyigaasi waa taxriim wey fadahaba aljumhuuru wa minhum alimaamaani ashaaficiyu waaxmed ilaa taxriimi bayci wain kaana kalba saydin aw zarcin aw maashiya wayubaaxu iqtinaahu lihadihi alxaajati maca taxriimi bayci wa samani liana alasla fi nahyi anahu litaxriim intoo labadaa madhab waxay ku tegeen ayga inaan la iibsan karayn xataa kii la haysan karayayba ha ahaado laakiin waxa uu ku aimada qaarkood waxay yidhahen maa ubiixa min alkilaabi fa baycuhu jaa-is wamaa xaruma iqtinaa'uhu minha fa baycuhu muxaram ha loo kala qaada bay dhahan kii la haysan karaiyo kii aan la haysan karayn waaya marka halkaa waxaa la mid noqonaya oo beryahan dambena jira ugaadha ama bahalahan duurgalka ah libaaxyada iyo shabeellada iyo harimacadyada iyo guduudanaha iyo waxaa yar yarkee bahalaha ahee aan sayidkii ugaadha ahayn ee lasoo qabsado oo loo dhoofiyo carabaha iyo beerahooda xayawaanka iyaguna usii iibsado lacag badan baaba la kala siistaa baa la yidhi marka kuwaa iibkoodu muxuu noqonayaa haddii haysashadoodu ay bannaan tahay waa la iibsan karaabay noqon haddaanse haysashadoodu bannaanayn lama iibsan karo khilaafkan baa ku jira khilaafkan ayga ku jira iyagana ku jira oo weliba sida ay culimmadu u badan yihin waa inaan la iibsan karayn ba dee ay ku tegeen intan siyaadada sheegaysa ilaa kalbasay ayaan sugnayn haddii qowlkan loo cuskado odhanaya wixii haysashadoodu sharcigu uu baneeyey in la haysto waa la iibsan karaa waxay noqonaysaa bahalahan haddii lagu ugaadhsanayo sababta loo soo qabsaday libaaxi iyo arimacadki iyo shabeelki iyo waxaa hadday tahay ugaarsi sidan ayga loogu ugaarsanayo ama xoolo uu ku ilaalinayo oo carbis noocaasa loo sameeyey dee iibkiisu waa bannaanya laakiin arrinta loo haysta haddii ay tahay dalxiis iyo daadaawasho iyada way kasii sii murmeen oo waxay leeyihin dee sharciga waarid kuma aha daadaawasho iyo dalxiis in loo intifaacsado ma hayno berigaa horena lama hayninba waa dadka had iyo jeer kibre iyo dariiqadooda marka lama iibsan karabay halkaa ku tegeen ibnu kolley waxa ibnu qudaama ayaa aada uga sii yar warramaya wa can caaishata radia allaahu canha qaalat caashi waxay tidhi jaaatnii waxa ii timi bariira gabadha bariire la odhan jiray gabadha doonabay ahayd fa qaalat markaasaa waxay tidhi innii kaatabtu ahlii ehelkaygii qoladii aniga iska lahayd iska kay lahayd baan la galay mukaataba waxbaan la qortay in hadday waxa aan bixiyo aan xoroobayo calaa tisci awaaq sagaal wiqeedood ayaan kula galay heshiis sagaalkaa wiqeedood haddaan keenayna xoroobayo fii kulli caamin uuqiya sanad walba inaan uqiyaas keeno marka sagaal sanadood inaan ku xoroobo in calimtum fiihim khayra fakaatibuuhu haddii khayr ku ogtihiin kitaabeeya bay aayaddu leedahay waatuuhu min maali illaahi aladii aataakum waxa ilaahay idi siiyeyna wax siiya oo wax ka daaya takfiid u sameeya markuu soo dhowdhow yahay wixii badnaa markuu addoonku bixiyo ee garataan qof xornimo doonaya inuu yahay maa mawduuca ay ka hadlayso kaatabtu ahlii calaa tisci awaaqi fii kulli caamin uqiya qoladii ilahayd adoonka aanu ahaa waxaan kula heshiiya sagaal waqiyadood inaan keeno sanad walba waqiyad markaan dhamaystira la xidhoobo fa aciiniini isaacid ikaali waxisii weeye waa kaasoo waad arkaysaa xornimadaydi xoolay ku xidhan dee iga kab oo waxaan kaa doonaya adduunka faqultu waxaan ku idhi bay tihi caashi oo xaaskii nabigainanta iyadoo la hadlaysa waxay ku tihi in axabba ahluki kuwan adiga kulihi haddii ay jeclaadaan an acuddaha inaan u tiriyo sagaalka wiqyadoodba lahum iyaga inaan u tiriyo hadday doonayaan wayakuunu uu noqdo walaauki lii walahaagana anigu aan yeesho facaltu waan samaynayaa caashu shardi bay ku xidhay waan kaa bixin karaabay tii waxoo dhan ba kuma saacidaya waa waan kaa bixin karaa laakiin walaaga aan yeesho wayakuunu walaauki lii walaagaaga waxaa jira diinta qayb dhan oo waaqica ka maqanoo macnaha eh, markii dadka muslimiinta laga adkaaday baa arrimahani meesha ay ka baxeen addoomaha iyo axkaamtooda oo qur-aan badan iyo xadiid badan oo ka waramaya ay noqdeenba kuwo sharax u baahanba oo aan horeba loo fahmayninba leanna waaqicaba laguma hayaba waayah waluhu waxa weeye xadiid saxeixa maaragtay xuseeya ah, alwalaa luxmatun luxmati nasr waa aftirsiimo shay lamida weeyaan waa cad aftirsiimadoo kale ah wax sida aftirsiimadoo kalea wey macnaha qofku haddii uu qof xoreeyo oo ha dhowto qofkaa la xoreeyey xoolo ka tago dhaxlayaal xigtadiisaa loo waayo kii xoreeyaa dhaxlaya xagga sharcigeenna sababaha dhaxalka ku jirta sababaha dhaxalku waxa weeye aftirsiimo iyo labada qof guur dhex maray iyo xorayntan asbaabu miiraasi lwara alaaa kullun yufiidu rabbahu lwiraasa wahya walaaun wa nikaaxun wa nasab maa bacdahuna lilmawaariisi sabab raxbiyada marka uu sheekaasi kusoo koobayo sababaha la ysku dhaxlo shareecadda dhexdeeda saddexdaas abtirsiimadii iyo guurkii labada qof isqabeen iyo oo kan xoreeyey marka wax kaloo dhaxla hadii la waayo kii xoreeyey oo dhaxlaya ilaa uu ugu mano sheegtayoo kol hadduu dadkii kusoo daray oo uu xoreeyey dhaxalkiisii isagaa yeelanaya laakiin waa marka la waayo cid ehelkiisoo dhaxasho addoomuhuna saasay u badnaan jireen qof lasoo qabtay oon ehelkiisaba la garanay oo dabeetana ciddii uula joogay una xoraysay halkaasuu iskaga ag noolaa dawladan baa jirta oo la odhan jiray dawlatulmamaalik caalam lislaami soo martay dawlatulmamaalik lix boqol iyo siyaadayd ahayd dowladihii ugu wanaagsanaa bay ahayd caalamulislaami soo martay oo waxay ka talinayeen sham iyo masar iyo qaybo turkiga ka mid ah sababtay ku timidna waxaad ninkii ayuubiyiinta la odhan jiray ayaa mar salaaxudiin alayubi faamligiisii markaa isaga uga dambeeyey boqortinimada baa ciidamadoodii waxay ka dhigteen addoommo ciidan hagaagsanoo jabsanoo ka tala qaato si u noqdo ayay adduunyada wixii addoommo joogay soo iibsadeen markay soo urursadeen boqolaal kun oo addoom ah, ayaa waxay u furi jireen tababar cilmiya oo aqoontooda ay dhisi jireen diintooda cibaadadooda ayay dhisi jireen marka qofka aqoontiisa iyo diintiisa iyo iyo maamulkiisa iyo tababarkiisa ciidan intaba ay dhisaan ayay colka ku dari jireen jundi bay ka dhigi jireen ayuubiyiintii markii ay meeshii ka baxeen generaaladii ciidanka hogaaminayana ay noqdeen mamaaligta adoomaha la xoreeye ay noqdeen iyagii un calankii qaaday oo dee nimankii xoreeyey bay ahaa mongoliskii ama tataarkii soo weeraray muslimiinta nimankaa mamaaligta la xoreeyey oo muslimiinta waktigaa madax ka noqday ayaa jebiyey nimankaa ah. weliba sayfudiin qudus ninkii la odhan jiray waxa uu ka mid ahaa kuwii tataarku aabbihiina dilay isagana addoonsaday kadibna soo hogaamiyey dowladda muslimka eh, saa ku jiriyay muhim waxaan uga socnaa waxay ahayn dad weliba waktigaasi wanaagsan waxu wadi jiray qofka bani aadamka marka la dhiso waxaan u ahaan jiriy waxani ma jire waa camalkiisa wn waxa inoo geeye wayakunu walaaauki lii intaas facaltu waan samaynaya walahaaga haddaan yeelanaya waan kaa bixin laakin walaha an yeesho fadahabat bariira inantan bariiri way tagtay ilaa ahlihaa xaafadeediibay u tagtay iyo kuwii lahaa faqaalat lahum waxa ay hadalkiibay u sheegtay waxay tidhi dee caashi way xoraynaysaa kaashkii way idinku shubi laakiin walahaan yeelanayaabay fa abaw calayha way ku diideenoo waxay idhaahdeen kol haddii aanu ku xoraynayno adduunba aan kaa qaadanay walahaaga annagaa yeelanayna fa jaa'at min cindihim agtoodiibay ka timi qoladoodiibay ka soo noqotayoo warkiibay soo celisay wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam iyadoo nebiguna jaalisun uu fadhiyo iyadoo nebigu caasho uu ag fadhiyo ayay warbixintii soo celisay inantii bareere la odhanayo fa qaalat markaasaa waxay tidhi innii anugu qad carabtu daalika arrinta waan u bandhigay calayhim iyagii qoladii xaafadda iyada waxaan u bandhigay inaad wixiina bixinayso walahana yeelanayso fa abow way diideen ilaa an yakuuna inuu noqdo mooyaane alwalaa'u lahum abtirsiimadan xorriyaddu xorayntu inay iyagu yeeshaan uun mooyaane way diideen lacag aan wala lahayn lacag aan wala lahayn ma doonayna fa samica anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigiibaa wuxuu dhegaystay wadahadalkoodii labada dumar ah fa ahbarat caaisha caashi waxay u warantay annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaa u sheegta waxay tihi gabadhan shardigaasaa lagu xidhay inaan xoreeyana waan doonay walaheedana aan yeesho hase yeeshee qoladiibaa ka hadhila oo yidhi lacag aanu qaadanno iyo walaagii baanu isku rabnaa inaannu lacagna ka qaadanno xornimadeeda walaagiina aanu yeelanno ayaanu doonaynaa oo ogabay haddii ay lacag qaateen ma aha xorayn ee waa iibin baa la ydhaha waa iibin ila lacag bay qaateene waay faabow ilaa an yakuuna alwalaau lahum fasamica nabiyu sala allahu calayh faqaala markaa nebigu wuxuu yihi khudiiha inantan adigu soo qaado oo soo iibso washtaridii lahum lwalaa walahana uba shardiba oo idinkaaleba dhe walaha fa inama alwalaau liman actaqa walaha waxaa iskale qofka u xoreeya nabiguna wuu u farsamo sheego si xeegana xeega u noqoto ilkana ku nabadgalaan si xorayntiina loo helo oo inantani aanay xornimadeeda u seegin xornimadeedii kaabigay keentae islaamkuna qofkan xornimadiisa iyo inuu maaragtay xaqiisa eh, wada helo aad buu ugu dadaalaa wuxuu idhi xore dadkan lacagtooda sii kuwa lacagtooda sii oo iibsa inanta iyadana xoree sharcigu wuxuu sheegayaa qofka xoreeyuun inuu walaha leeyahay dhaxalkeeda iyo abtisiimadaa xagga dhaxalka qofka xoreeyuun baa leh marka iyaguna way iibsadeen adiguna waad xoraysay marka adigaaga xoreeyuun baa yeelan doonee haddaad doonto shardiba uga dhigba oo kaba aqbalba shardigaa waa shardi faaside qiil wanaagsan buu u eegay markaa si aanay iyagiina ugu dhegin cid walibana waxeedii u hesho wstaridi lahum lwalaa fainama alwalaau liman actaqa ka xoreeyun baa walaha leh sharcigu saasuu sheegaya marka iyagu may xoreynay adaa xoreeyey fafacala caaishatu radia allahu canha caasha sidii bay samaysay uma qaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fi nnaas dadku dad nebigu dadkiibu ka dhex kacay isagoo warbaahinta ka hadlaya waa intaa masaajidka isugu timid ayuu wacyigelin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam magaaladuna waabay koobnay warkiisana si xasaasiya ah loo qaadayey dadkiibuu ka dhex kacayoo faxamid allaha ilaahay buu ku mahadiyey waatnaa calayhi wuu ammaanay waa khudbadda bilowgeeda uma qaala markaasaa wuxu uhi amaa bacd intaa kadib dad yahow famaa baalu rijaalin rag arrinkoodu muxuu yahay yashtariuuna xidhaya shuruuan shuruud xidhaya shuruudaasoo laysat fii kitaab illaahi tacaala ilahay kitaabkiisa aan ku jirin war dadka qaarkood oo shuruud kitaabka ilaahay aan ku jirin dhigayaa maxay yihiin dad baa shuruud aan diinta ku jirin soo xidhaya maa kaana min shardin shardi kasta oo jira laysa fii kitaab illaah aan kitaabka ilaahay iyo diinta ku jirin fa huwa baailun waa waxba kama jiraan walow kaana haba noqdo miata shardi boqol shardiba ha noqdo dawladaba ha kala saxeexdeen qabaa'ilba ha kala saxeexdeene shardigan kol haddaan diini qabin ku xisaabtan ma leh oo marka la leeyahay almuslimuuna calaa shuruudihim ee xadiidkaa kan lala akriyo muslimiintu waa waxay ku soconayaan oo xidhaya shuruuddooda kolka la leeyahy waa shardi diintu ogoshahay qadaa ullaahi axaqu ilaahay go-aankiisaa mudan go-aanka ilaahay baa fulin mudan wa shardu llaahi awsaq ilaahay shardigiisuna isagaa adag wa inama alwalaau walaha shaygaa la idhaahdo oo ah qofkii wax xoreeyey inuu leeyahy dhaxalkiisa liman actaqa cidda wax xoraysay baa leh muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaari wa cinda muslim qaal riwaayada muslim waxay leedahay ishtariiiha wa actiqiiha ha ishtariiha ishtariiha inanta soo iibso waactiqiihaa xoree washtaridii lahum alwalaa walaha laftiisana u shardiyo idinkaaba leh iska dheba sidaasuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inantii ku xoreeyey marka xadiidkaa waxa aynu ka arkaynaa inu ka faaidaysanaynaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay ehm, saa uu nebigu xusey calayhi salaatu wasalaam inay ku habboon qofka in la xoreeyo qofka in la xoreeyo diintuna aada bay u dhiirigelisay qofka addoonka xoreeya inuu ilahay naarta ka xoreynayo kafaara gud walbana inta badan way ku jirtaa way ku jirtaa dariiqadanina waa dariiqo wax lagu xorayn kara mukaatabada laftigoodiio uu qofkii uu ku madax banaanaanayo nujuum baa la idhahdaa nujuum waxyaabahan lagu xidhay ee sidaa istabajooga ah loo bixinaya habsada ah waxa weeye nujuum baa loo yaqaanaa fiqiga islaamigaa Ehm, had iyo jeer wixii axkaama in la caddeeyo ayay ku wanaagsan tahay oo marka mushkiladi timaado ama dadku wax ku murmaan ciddii wax laga qaadanayo inay wasaa'iluliclaam iyo suxuftii idaacaadkii telefisiyonka iyo waxa in laga caddeeyo dadka la wacyigeliyo si loo kala baxo iyaduna aad bay u habboon tahay qofka khudbadaynaya khudbadiisa inuu ammaanta ilaahay iyo amaa bacdu iyo ku bilaabo usluubkii rasuulka weye sala allahu calayhi wasalam ehm, shuruudda had iyo jeer la xidhayo alla iska fiirsado hadday gabadhu ninkeeda ku xidhayso shardi ama e, qabiiladu qabiilada kale shardi ku xidhayso ama dowladdu dadka shardi ku xidhaysa marka xeerarka la qorayo waa in ta'siil sharciga lagu sameeya oo la yidhahdaa shareecaddu maxay shardigan ka ogoshay waa shuruuduna dee qaarna maslaxad baa ku taagan midna waa munaaqib oo sharcigu ka hor imanaya midna midna waa mubaaxoo waa la iska ogolyahay waaya waana sidaa nabigu uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam waxaa la tixgelinaya siyaadada u sarraysa lihina waa qur-aanka iyo xadiidka ummadda ummadda islaamka awoodda ugu sarraysa cidda lihi waxa weeye sharcigooda oo ah alkitaabu wasunna golayaashu uma sarreeyaan madaxweynuhu uma sarreeyo maxkamaddu uma sarrayso distoorku uma sarreeyo waxa u sarreeya waa qur-aanka iyo xadiidka wax waloo labadaa khilaafaaba ama cid kastaba ha ka soo fulee waa mulqa shay la tuurayo weeyaan inahaasu markaa sii wadwadaayo culimada ayuu doodooda halkaa kasii yaro wadaa iyo shuruudda iyo qaybaha had iyo jeer shuruudu ay yeelanayaan oo shuruuddaasi mar kale guurkay noogu iman doontaa gabadhii markuu ninku shuruud ku xidho ama ninka ay gabadhu shuruud ku xidho ayaa halkeeda ay noogu iman doona insha allahu tacala allah subxana wa tacaala